رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkeennii baan ku jirnaa kitaabkii towxiidka ahaa ama fatxulmajiid kitaabkii towxiidkana loogaga hadlaayay baabu maa jaaa fi lmusawiriin musawiriinta wixii ku yimid ayuu baab u yahay waa dadka wax sawira can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama qaala allahu tacaala ilaaha sareeye wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan maba jira axad ka ebodara iyo akhlaaq xune yaa ka dulmi badan minman dahaba qof aaday yakhluqu inuu abuuro ka khalqii abuurkaygoo kale waxaan aniga abuuray oo kale ninkii u baxay inuu abuuro iskuna dayay yaa ka dulmi macnaha axadkaasi qofka badaneda markaa dhigantami badan oo ka daro badan qof u baxay oo aaday inuu khalqigayga oo kale markaa qalqo wuu sawiraya ilaahay makhluuqiisii iyo wixii uu qalqay oo kale yaa intuu isku dayo inuu sameeyo yuu markaa isku daydayaya taasuu markaa isku daya oo iska dhigaya inuu markaa sameeyo sidaa darteed ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ka dulmi badan yaa ka edabdaro badan miman dahaba qof tegay aaday yakhluqu suu u abuuro macnaa suu u sameeyo waaye sawir ahaan ayuu markaa ku samaynayaa ka khalqii khalqigayga oo kale abuurkayga oo kale inuu abuuro falyakhluquu hadday run sheegayaan ha abuuraano daratan buuracso aw liyakhluquu ama ha abuuraano xabbatan xabad masaga ah aw liyakhluquu ama ha abuuraano shaciratan xabad sareen ah shacirad ha abuuraana akhrajaahu muslim iyo bukhaari waa soo saaray walahumaa waxaa u sugnaa waa muslim iyo bukhaariya can caa'ishata radia allahu canha ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi ashaddu annaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo aladiina yudaahi'uuna waa kuwa masalahaya bikhalqi illaahi ilaahay abuurkiisa waa kuwa shabbahaya oo masalahaya oo isku dayaya inay sameeyaan